bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbih aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii boqol konton iyo sideedaad ee ka mida min sharxi صaxiixi muslim raximah اllahu tacaala kitaabu salaaة اlmusaafiriina waqasriha baabu salaaةi اlmusaafiriina waqasriha wuxuu baab yahay ama uu kitaab yahay salaada dadka socdaalka ee musaafiriinta ah iyo qaabkay u gaabin lahaayeen waqasriha gaabinteedii oo xagga tirada ragcadii la gaabinayo baabu salaati اlmusaafiriina waqasriha xadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can saalix bni kaysaan can curwata bni zubayr can caaisha radi allahu tacaala canha zawji الnabiyi sala اllahu alيh wasalam nabiga xaaskiisa ahayd annaha qaala furidat الsalaatu salaada la farad yeelay ragcatayn ragcatayn laba laba ragcadood baa markii u horraysay salaada la farad yeelay salaada afaraydaa loo jeedaa duhurka casarka cishaha iyo salaada subax fi اlxadari wاsafari socdaal iyo nagaadiba fi اlxadari nagaadi iyo wاsafari socdaal fauqirat salaatu الsafari salaaddii socdaalka lagu sugay sidii hore ee lagu fardiray labalabada ahayd wasiida waa la kordhiyey xagga tidhada fii salaati alxadari salaaddii nagaashaha ayaa la kordhiyey xadiidkan marka caaisha inta badan wuxuu ku dul dulwareegaa tariiqa curwat bnu zubayr ayaa madaarkiisa ah duruq badan buu leeyo can caaisha ka yimaada laakiin ariiqa ugu fiican waa ariiqu curwata bnu zubayr can ummihi caaisha oo daabarirtii waad garanaysaa riwaayada hadda uu ku bilaabay imaamku waa riwaayatu saalix bnu kaysaan can curwa xadiidkan curwat bnu zubayr can caaisha ariiqa ugu fiican cinda almuxadisiin xadiidkan marka laga hadlay bitaxdiid waa ariiqu saalix bnu kaysaan saa darteed buu muslim u hormariyey hada min diqatihi wa imaamatihi fi hada alfan riwaaya macmar can الzuhri can curwa can caaisha waxaa ku yimid furadat الsalaatu rakcatayni ragcatayn uma haajara الnabiyu sala اllah alيه wasalam fafuridat arbacan wa turikat salaatu الsafari cala اlأwali bukhaari baynu riwaayadaa ku gaari doonaa in sha allahu tacaala riwaayad lamidana imaamku uu keeni doonaa laakiin riwaayatu macmarin ee can الzuhri muslim inaysan ku dhex iman doonin baan filaya oo bukhaari aan ku mari doonno faa'iday marka iyadoo ku darto ah furidat الsalaatu rakcatayn rakcatayn salaadda marka hore labalabo ayaa la farad yeelay haddii la nagi yahay iyo haddii socdaal la yahayba labalabay ahayd waxaan ka ahayn salaada maqhribka salaadda maqhribka weligeed isma bedelin markii u horraysay la farad yeelay iyo markii tabdiilka iyo ay timid iyo haddii socdaal la yahay iyo haddii la nagi yahayba isma beddesho uma haajara annabiyu calayhi salaatu wasalaam fafuridat arbacan afar afar baa laga dhigay wa turika salaatu safari salaaddii safarka waxaa loo daayay cala alawali sida hora lagu daayey riwaayada marka tana inoo fasiraysa waxadaanii abu طaahir axmed bnu camr waxarmalat bnu yaxya qaala xadaana bnu wahbin can yunis yunis ibn yaziid alayli marka yunis can ibni shaab الzuhri qaala xadaanii curwat bnu zubayr marka ibni shaab الzuhri hadda wuxuu mutaabacaynayaa saalix bnu kaysaan can curwa xadaanii curwat bnu zubayr ana caaisha radi allahu tacala canha zawja الnabiyi nabiga xaaskiisa ahayd qaaladu waxay tidhi farad allaahu salaata ilaahay baa salaadda farad yeelay oo waajib yeelay xiina faradaha markuu ummadda saare ku waajib yeelay ragcatayn iyadoo laba ragcadooda uma atamahaa tiradeedii buu ilaahay dhammaystiray oo labadii baa laga guurshay oo laga raray filxadari haddii la nagaadoon socdaal la ahay fa uqirat salaatu safari salaaddii socdaalka iyo safarka lagu sugoo lagu daayey cala alfariidati aluulaa waajibnimadii hore iyo faradkii hore وxadaثnii cali bn khashrm ahbarana ibnu cuyaynata sufyaan can الzuhriy ibnu cuyayna hadda wuxuu mutaabacaynayaa yunis ibnu yaziid alayli can الzuhri can curwaة bni zubayr can caaisha radi allahu tacala canha ana الsalaaةa salaada أwala maa furidat markuu u horraysay salaad la waajib yeelay ee nabiga la soo saaray habeenkii la dheelmiyey ragcatayni laba ragcadood bay ahayd fauqirat salaatu الsafari wautimad waa la dhammaystiray salaat اlxadari oo xagga tiradii afar afar baa laga dhigay qaala الzuhriyu moxamed ibnu shaab zuhri wuxuu yidhi faqultu licurwata bni zubayr baan ku idhi oo sheekhiisi ah maa baalu caa'ishata hooyadan maxaa helayo tutimu fi الsafari hadday socdaashoy safarto salaadihii labalabada in laga dhiga laysku ogaa ay afar oga dhigtaa ayadoo weliba xadiidka wariso nabiga ka warisay oo xadiidkan warinayso nabigu hadduu safro in salaadaha afarrayda ee duhurka iyo casarka iyo cishaha labalaba in laga dhigo nabigu uu dhaqankiisu sidaa ahaa markii u horraysay la fardina sidaa ay ahayd salaada safarka iyo midda nagaadigana ay kala duwan tahay hooyadan maxaa helay saasuu weyddiiyey curwa ee cafa zuhri baa weyddiinaya sheekhiisa curwa ah qaala wuxuu yidhi mucruwe innaha ta'awwalat hooyadan waxay qiil ka dhigatay shay markaa iyadoo ay ku ta'awalad ay ijtahadad fi litmaami weye inay dhammaystirtay ku ijtihaaday oo iyada la qumanaatay waana gaari doonaa sababka iyo keenay inay ku ijtihaado kama ta'awala cumaanu cumaan siduu u ijtihaaday dhammaystirka salaada safarka ariiqii uruqdii marka xadiidkii caaisha intaasuu imaamku kaga baxay wadaadka la yidhaahdo zuhri iyo ibnu kaysaan ayuu hadda xadiid ku dul wareegayaa saalix ibnu kaysaan iyo zuhri kilaahuma can curwa can caaisha radi allahu tacaala canha marka iyaga jamaaca mutaabiceeyey labadaa wadaad ee saalix bnu kaysaan iyo zuhri can curwa jamaaca mutaabiceeye waxaa ka mid ah yaxmed saciid alansaari baa ka mid a ah, hishaam ibnu curwata bnu ah oo abiihu ka qaadanaya xadiidka isaga curwo ah, xadiidka can caaisha waxaa ku raacay jamaaca min ahiqaad uu ka mid yahay masruuq ibn alajdac shacbi uu ka mid yahay qaasim bnu maxamed buu ka mid yahay xadiidu ku jiro waikhtulifa calayhi asaxu uruqi لxadيiثi curwaة بن زubayr can caaشha waxaa weeye طariiqu ku bilaabay muslim oo saalix bnu kaysaan can curwa iyo طariiqan zuhri iyo طariiqa saddexaadoo muslim iskaga tegay oo طariiqu hishaam bni curwata can abi curwaة bn زubayr ilى akhirihi ama muxuu oga tegay طuruqda kale طariiq yaxya bnu saciid alansaari ضacfi baa ku jiro waa laisku ikhtilaafay marka wuxuu ku gaabsaday طariiqii marka saalix bnu kaysaan iyo طariiqu zuhri can curwa ayuu ku gaabsaday duruqda kale marka mutaabacaysa curwana wuxuu oga tegay shacbina waxaa la yidhi sida sawaabkana waa mursal xadiidkusi lannahu lam yasmac can caaisha idan curwa lagu soo hadhay wadaadka qaasim bn maxamedana waahiqo eedadin wax ka warinaya laakiin xadiidkiisu asaguna ikhtilaaf isnaada ku jira marka wuxuu ku soo hadhay marka imaam masruuqkiisuna faahfaahin dhammaystiran kuma jirta oo faahfaahinta u wata xadiidka marka muslim diqadaysay ku tusaysaa saas darteed daara qudni oo la weydiye xadidkan cilalkiisa wuxuu yidhi wahuwa صaxiixun can saalix bni kaysaan wa can الzuhriyi wa can hishaam bni curwata can caaisha radi allahu tacaala canha uu jeeda wuxuu hi xadidku waa saxiixun can saalix bni kaysaan wa can الzuhriyi wa can hishaam bni curwa saddexdaa ariiqee saxiixa ah muxuu muslim ka tegay hal ariiq ikhtisaaran buu oga tegay laa tacliilan masalada marka uu xadiidku tilmaamay waa masale muhim jiddan markaynu dib u noqonno ahlucilmi waxay isku khilaafeen salaadahan shanta ah ee hadda inagu aynu tukanna waajibka ina saarin intaan la waajib yeelin een ummadda muslimiinta la saarin ma jireen salaada ka horreeya oo waajib ah culammada qaarkood waxay leeyihiin salaadahan shantaee taqaanaa salaada ka horreeyey oo muslimiinta saaraa oo waajib ah ma jirin ilaa nabiga laga dheelmiyey calayhi salaatu wasalaam qabla alhijrati bisan isagoo maka jooga waad garanaysaan oo salaadaha shantaa la soo saaray wixii ka horreeyey salaad iska sunna ah oo iska khayrdoonun baa jirtay salaad waajiba ma jirin wadaadda halkaa maray wadaadda waxay leeyihiin maye laba salaadood ayaa waajib ahaa shantan salaadood ka hor intaan qoraxdu dhicin ka horna salaad baa waajib ahayd qabla tuluuci shamsna salaad baa waajib ahayd bimacnaa salaadda casar iyo salaada subax horaanba waajib bay ahaayeen culama odhanaya oo laakiin mulaq ah qoraxdu intuusan dhicin ka hor casarka in wuxuun la tukadaa salaada waajib bay ahayd intaan waagu baryin qoraxdu soo bixin ka horna in la tukada waajib bay ahayd laakiin salaad xadidan ragcadaheedu iyo qur-aanka lagu akhrinhayo iyo waxaa la gelinhaya ma ahayn waxay salaad loo daayay muslimiintu tukada ilaahay xusuusta qabla طuluuci اlfajri uluuci shamsi cafwan wa qabla quruubiha qur-aankuna waa tilmaamay xukumka asaga ah wadaadda halkaasay mareen wadaaddo saddexaad waxay leeyihiin maye laba ragcadood baa waajib ahayd casarka in la tukado laba ragcadoodna waajib bay ahayd in la tukado salaad suxiliga innagu aynu tukanno waana ra'yigu mare abu isxaaq alxarbi iyo min ahli cilmi ay mareen saydoonima noqotay khilaafka markaynu ka soo tagno salaadaha shanta ah habeenka subanaha la dheelmiye calayhi salaatu wasalaam ayaa la waajib yeelay oo nabiga la saaray iyo ummaddiisa tiradii la saaray maxay ahayd salaad walbood hadda tukataan labalabay ahayd waxaan ka ahayn salaadda maqrib li'annaha waa witru nahaar buu nabigu calayhi salaatu wasalaam duhurkii laba ragcood buu ahaa casarkii labo cishihii labo salaadda subax Hmm. labadeeda yaa u badnaa salaadahaas mahrib mahrib asagoo weligii isma bedelin qabla alhijrati wa bacda alhijra safar iyo nagaadi isma bedela asagu waa taqaanaa haddii la socdaaloo la safro maqhrib yaa la gaabiyaa lama gaabiyo haddii la naga yahayna ma kordho salaadaha kale ee afarta ah duhur casar cishe iyo subax afartaasaa isbedel ku yimid markii u horraysay la soo fargala maxay ahaayeen baynu nidhi afartaas labalabo nabigu markuu soo jira calayhi salaatu wasalaam salaadihii afarta ahaa ee labalabada ahaa waa duhur iyo casar iyo cishe iyo fajar labalabay taagnaayeen markuu nabigu soo hijrooday salaadihii waa la qaybshay oo xaaladay dhacayaan baa la fiiriyey salaadahan afartaee labalabada ah haddii socdaal iyo safar dhexdii ay yimaadaan sidoodii bay ahaanayaan sidoodii bay ahaanayaan haddii socdaal iyo safar lagu tukanhayo isbeddel ma jiro wey haddii la nagi yahay duhur afar buu isu beddelayaa casarna afar buu isu beddelayaa cishana afar buu isu beddelayaa salaaddii fajar ayadu isbeddeli mayso haddii la nagi yahay oo nabi allo maxaa loo kordhin waaye lituwi اlqiraa'ati fiiha nabigu sidaasuu ku cilleeyey lituwi اlqiraa'ati fiiha salaadda fajar safar iyo nagaadi isbeddeli mayso maxayse isu beddelaynin labadii ragcadoodee marka la naga yahay lagu dari lahaa waxaa lagu buxsho lagu beddelay qur'aan dheer in la geliyo oo qur'aan alfajri weeye marka inaad rayta ladiina acطaynaa ku ala weeraysataan iyo qulyaalkaafuruun laydinka dhegaysan maayo allahumma duruuf timid iyo xaalad jirta oo marmar timaadda mooye asalkeedu waa maxay waa in la dheereeyo salaadda marka la gala wadaadka toosa intuuso musqusha galo oo si fiican u rumaydo oo weysaysto oo dharkiisi dhaaraankiisa soo qaato waa inuu ka soo gaadho idinkoo weli qur-aanka citaanhayo wada sidaasaa la rabaa salaaddu inay ahaato maxaa marka la kordhiyey maqrib weligiiba isma bedelin baa idin idhi soo subax maxay ahayd inay isbaddasho oy kala duwanaato xaaladdeeda safarka iyo xaaladdeeda nagaadiga maxaa loo bedeli waayey safar haddee labaiba iska ahaan lahayd ila rubaaciya asalkeeda in laga dhigi lahaaye haddii la naga laakiin waxaa labada loogu dari waayo qur baa loogu beddelayaa xadiidka macnuhu inoo sheega waa intaa waad fahanteen bay ila tahay furidat الsalaatu cinda اlsraa'i wاlmicraaj wey cinda اlsraa ragcatayn ragcatayn maxaa la kordhiyey salaad nagaadiga oon waxaan ka ahayn salaaddii nagaadigaa la kordhiyey waxaan ka ahayn salaada subax maqrib weligiiba isma beddelso idima dhihi goormu dabagelisku idin baxaa daba sor fadhinaya salaad maqrib ayadu markii la fardiyana saddex bay ahayd ee u horraysay nabiga la dheelmiyey haddii la soo hijroodana weligeed saddex bay ahayd haddii la safrana waa un saddex haddii la naga yahayna asalma doorsho weeye nabigu muxuu ku cilleeyey waa witrunnahaar salaadihii maalinka dhachaya witirka lagu khatimi lahaa weeye salaatuliil habeenka haddaad tukato soo witr laguma gunaanado salaadihii aan duhurka soo tukan duhur iyo casar maqhrib baa lagu gunaanadayaa salaatuleylkana maxaa lagu gunaanadaa witir saddexa ama hala ama shana kolba saadadu ka dhigato qorshahaasaa kala jira qaybta marka ay ka hadlayso xadiidku waa sida xadiidka caaisha uu ka hadlay riwaayo kale xadiidku uu le waxaa ku yimid markii xadiidku sidaa loo sheegay furidat الsalaatu cafwan farad allahu الsalaata xiina faradaha rakcatayn uma atamaha fi اlxadari ila اlmagriba fainaha furidat ثaلaaثa لأnnaha witrun riwaayo kale ila salaaة اlmaghrib لأnnaha witru الnahaar riwaayo kale waturikat salaat اlfajri lituuli اlqira'ati fiiha cilooyinkan aad fahantaan baa rabo nabigu hawshaas halkaa uga tegay saa ugu gaabsaday riwaayada axmed baa iyadoo ka sii cado insha allahu tacala aad gaari doontaan ama aad akhrin kartaanba kaana أwala ma اftarada allahu calى rasuuli اllahi الsalaa cafwan calى rasuuli lah min الsalaa ragcataani ragcataan ila اlmagriba fainaha kanat ثalaaثة ثuma atama allah الظuhra والcصر والعشاء أربعا في الxضر فأقiرت الصلاaة على فرضها الأول في السفر intaa inaad fahanteen baan filaya xadiidku intaasu inoo sheegaya qaybtan dambe hooyadan ta'awulkeeda ah baabkaa baab gooni u gunti doonaa imaamku markaasaynu insha allahu tacaala eh, tilmaami doonnaa insha allah markaasaan tilmaami doonnaa ibn abi shayba asagu riwaayu keeno wuxuu leeyahay uma ziida fiiha fajucila lilmuqiimi arbaan waxaa laysku marka waa maxay salaaduhu marka u horrayse la farad yeelayay ma afartaa asal ahayd mise labalabadaa asal ahayd masale ku anfici doonto way markaynu gaadhno sayidina cumaan ta'wiilkiisa iyo umuna caaisha ta'wiilkeeda iyo sidii la layskugu maandhaafay iyo salaadda in la gaabiyo ma rukhsa mise waa in la gaabiyo ma rukhsa mise waa casiim waxay ku dhisan tahay asalkii hore ee salaadda marka la farad yeelahayay ma labalabaa lagu bilaabay mise afar afar baa lagu bilaabay haddaad qabto salaadda marka la farad yeelahaya u horraysayba afar afar baa lagu bilaabay kadib baa isbedelku yimid oo la layidhi haddaad safartaanna labalaba ka dhigta takhfiifan haddaad nagad yihiinna ood joogtaanna afartiinnii horeee salaadaba lagu bilaabay yaa idin saaran marka waxay noqonaysaa salaadda gaabintooda wuxuu noqonayaa rukhso oo musaafirka mashaqadii laga dulqado loo khafiifiyey laakiin asal salaadda waxay ahayd duhur iyo casar iyo cisho cisho in la tukado afar afar la tukado haddaad qabto salaadda awalka u horraysee nabiga la dheelmiye la farad yeel waxay ahayd labalabo kadib baa maadaama aad kansho ladantood aad nagid ahayd la yidhi khayrka kororsoo badso salaadihii afar afar ka dhig haddaba marka in laba loo laabto marka la safro waa asalkii salaadahaba oo gaabintu waa casiime ma aha rukhso dheeraynta ayaa waxay ahayd ziyaado marka la nagan yahay in laba lagu daraa ziyaadaa marka la safra in laba laga dhigana asal baa loo noqdee ma aha ruqsi waa casiimi mad fahanteen sida lasku ay baashu isu beddelayso qaabkaas wey qaabkaasaa meesha ku jira xadana abu bn abi shaybata qaal cafwan waabu kuraybin wasayd bnu xarb waisxaaq ibraahim qaala isxaaq wuxuu ihi ahbaranaa waqaala aakharuun xadaana musطalaxaadka muslim uu soo celceliye uu kala qaadaya shuyuukhdiisa siiqooyinkooda in badan baan soo marteen waan dul mari doonaa hadda kadib ila waad la qabsateen bay la tahay xadaana cabdullah bn idriis alawdac bnu jariir cabdilmalik can ibn abi camaar alqurashi wasmu cabdiraxmaan bn cabdilaahi wuuna iman doonaa riwaayadan baa caddayn doonta insha allah can cabdillaahi bni baabayhi can yacbni umaya waa saxaabi jaliil yacni eh, ibnu umaya min musnati alfatxi maka ku jira waa nin imaam eh, saxaabi jaliil ah wey wuxuu ihi saxaabiga qultu licumar bn khataab waxaan ku idhi laysa calaykum junaaxun an taqsuruu min asalaati in khiftum an yaftinakum aladiina kafaruu waidaa darabtum fi lardi falaysa calaykum junaxun aayaddii buu iqtibaas ku samaynayaa saxaabigii yacla ahaa laysa calaykum junaxun wax dembi ah idama saaro an taqsuruu min asalaa salaada inaad gaabisaan tireeda wax ka dhintaan min bacd asala goormaad dhimaysaan in khiftum haddaad ka baqdaan an yaftinakum aladiina kafaruu kuwii gaaladaa inay idin gaadaan idinkoo salaadda ku jira ama tukanaya salaadda dherarkeeda idinku gaadaan ama ay xarbiba idinku soo qaadaan ilahay sida ma dhihin faqad amina annaasu dadku hadda waa aamin noqdeenoo gaalana ilaahay waa jabiyey muslimiintana waa bateen amminkana salaadda waa la gaabiyaaye umar tabdha buu hawsha ayadaa su-aashaasuu yacla weydiiyey cumar fa qaala cumar wuxuu uhi cajibtu waan la yaabay laftirkaydu mima cajibta minhu waxaad la yaabtay baan la yaabay aayadda daahirkeedu waa maxay mafhuumu sharطi baa ku jira in khiftum an yaftinakum اladiina kafaruu qasru الsalaa dhib ma laha inaad gaabisaan salaadda goorma haddaad ka baqaysaan xarbi iyo gaalo dagaalkeed aad ka baqaysaa idan wاlmucallaqu bisharin waa cadamun cinda intifaa'i sharطihi biاlijmac shayga shardi lagu xidhay shardigiisi haddii la waayo ma jirayo asagu idan saxaabigu marka waa faqiih usuuli ah waraqaad in loo akhriyo iyo cudda fi usuul fiqi iyo taqriib اlusuul ibnu jusay iyo jamcu اljawaamic howlaha uma baahno waa usuuliyu nixriir biاطabci wاlghariiza wاsaliqiya wey ldinku acaajin baan tirin waxad u bahanta wax baa turjumo oo nawaytu waxaan niyooday baa laga wadaa ood gacmaha taagtaan ood wax tirtirisaan naftaa idin qabanaysa cajibtu mima minhu fasa'altu rasuul allah rasuulka baan weydiiyey arrinka can daalika arrinkaas qur-aanku siduu tilmaamay iyo nabi alla nabiga ilaahay siduu salaadahan ugu dhaqmi jiray faqaala subanahu wuxuu yidhi sadaqatun waa sadaqo tasaddaqa allaahu rabbi uu sadaqaystay biha ayadii calayku dushiinne faqbaluu guddooma oo yeela sadaqata ilaahay waxsintiisa war waa billad iyo gallad rabbi idinku mannaystaye idinkoo aamin ah iyo idinkoo cabsi ku joogaba salaaddii marba haddaad safartaan waad gaabsan kartaa ma fadliga dheeraadka rabbi idin siiyey baad hadda muran ka keenteen idan waa meelahay ka muuqanayso waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim ilaahay wuxuu inoo sheegay salaat alkhoof inay mashruucad tahay salaaduhu inay mashruuca yihiin si guud oo duuduuban nabigaa faahfaahiyey tiro ahaan iyo qaab ahaanba waa macallimkii la soo raacshew nabigaa markuu sheegay idan nabigu wuxuu sallimayaa fahamka saxaabiga yacni umaya inuu saxan yahay wuxuu kaloo nabigu ogol yahay fahamkuu fahmay aayadda sayidina cumarna inay saxan tahay su'aasha uu keenay ay gar tahay laakiin maxaa ka hoos baxay habarkan xagga nabiga ka yimid baan u hayna waa sadaqatun yani waa ziyado dheeraada wey sadaqadu waa shay adu aadan kasbino odan lahaynoo lagugu diintanaabay oo lagu siiye wey asalka hore laydiin jiida waa sida rabbi allaka idinku naxariistay haddii cabsi darteedba salaadda aad u gaabanayseen cabsida salaadaha marka la gaabina waa taqaanaan hay-addaa isbadesha tiradu isma badesho calaa ra'yi aljumhuur ra'yiga sayidina ibni cabbaas iyo jabri iyo jamacna asxaab waynu gaari doonnaa insha oo asagoo ibn cabaas iyo jamac min asaxaba waxay qabaan wataabiciin wa bacd alfuqaha waxay qabaan salaadda khawfka tiro iyo qaabbu waa isbeddelaysa tiraduna hal ragcad bay noqon qaabka loo tukada waa taqaanaa kolba siday ay salaadda kuu qabata loo tukada waad garanaysa waa naxariis dheeraadoo haddii khowfka aad u gaabin jirteen safarkuna asna waa mashaqo culus oo dhib badan baa ka yimaadee waad xadana muxamed ibn abubakr almuqadami xadana yaxya ibnu saciid alqaطaan can ibni jur cabdilmalik ibn cabdilcaziiz qaala xadanii cabduraxmaan ibnu cabdilah bn abi camaar alqurashi ninkii horaanan ku soo mara ariiqi hore asagoo ibn abi camaara ninkii wey can cabdillahi bni baabayhi can yacni umayata qaala qultu licumara fadakara wuxuu sheegay bimili xadiii ibni idriis cabdulah bn idriis alawdac ibnu jariso ma ahayn marka yaxya bn saciid alqaطaan ayaa mutaabacaynaya ibnu idriis alawdi marka sidaas wey faa'ida isnaadiya wadaadka la yidhaahdo ibnu baabay oo isku khilaafan ahlu xadiidku ninka la yidhaahdo yaxya bn maciin wuxuu leeya waa saddex wadaadoo kala duwan wey saddex wadaadoo kala duwan ayaa magacan wadaaga nin waxaa la yidhahdaa bu ibnu baabi baabey ibnu nin baa la yidhahdaa nin labaadna waxaa laydhaha ibnu baabaah baabaah ninna waa ninkan buydho oo la yidhaahdo ibnu baabayhi soo ibnu baabayhigan waxaa wax ka wariyoo lagu yaqaanaa buuhi cabduraxmaan ibnu cabdillahi bn abi camaar alqurash waa kan hadda muslim aad maraysaan sidaasoo asagu ku tagay yaxya bnu abu zakariya ama imaam albukhaari fii fi almacrifati waاltaarikh waxay qabaan saddexda magacba waa hal nin oo maki oo raawi ah ninna nina wuxuu dhahaa ibnu baabay nina ibnu baabaa buu yidha ninna muxuu yidhahdaa ibnu baabayhi waa hal nin buuri ma aha ha ku khaldamina waa rajul maki ah oo raawi oo iqa ah laakiin kolba ninba qaab baa ugu dhawaaqa kulligoodna waa hal nina wax ka wariyey wadaadkan iyo wadaaddo kale rayga bukhaari iyo iyo fasawaad moodaa inuu xoog badan yahay xadaثna yaحya بن yaحya وسacيid بن mansuur وabu الرaبيع سulaym بن daawud الcataki وqutaybaة بن سacيid qaala yaحya أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو عوانة وضاح بن عبد الله اليشكري عن بكير ابن الأخنس عن مجاهد بن جبر عن عباس رضي الله تعالى عنها عن عفو عنهما قال فرض الله الصلاة صلاة رب فرض يلو واجب يلي على لسان نبيكم نبي عربك عربك عليه الصلاة والسلام في الحضر هدي Ah. atayni wa fi lkhawfi racatan khawf iyo cabsi hadday jirto cadow la ishayo salaadana waa tukan cadowgana waad iska dhicin laakiin waa laguu khafiifiyo hal baa laga soo qaadaya hal racad salaat اlkhawf baab goonay ku iman doontaa oo sheekhu gunti doona muslim marka hadda kusii mashquuli mayno waxadana abu bakr abi shaybata wacamr annaaqidu jamiican can ilqaasim bni malik qaala camr wuxuu uhi xadaanaa qaasim bni malik almuzani sidaa waxaa odhanaya weeye camr annaaqid abu bakr ma dhihin buu u oo cam buu iskaga gaabsada asagu xadaana ayub bnu caa'id aطaa'iyu can bukayr bni akhnad can mujaahidin can bni cabaasin radi allahu tacala canhuma qaal ina allaha farada salaata ilaahay salaaduu farad yeelay calaa lisaani nabiyikum nabigiinni moxamed calayhi salaat wasalaam carabkiisuna ku farad yeelay cala almusaafiriina ku farad yeelay dadka musaafiriinta ah cafwan cala almusaafiri ruuxa socdaalka ah. laba ragcadood wa cala almuqiimi midka negina arbacan afar wa fi lkhawfi cabsi gudaheedna ragcatan buu farad yeelay halkaas weli kugu jirta oo laga hadlayaa oo ka maqan salaaddii ismabadashada ahayd oo tuma maqhrib ragcatayn haddaad maqasho iyo afar haddaad maqasho maqrib meesha kuma jirto iyadoo gooni bay u taagan markan dambe wa filkhawfi ragca ambaa muran ka taagaya ma isbeddelaysaa mise safarkay raacaysa ilaan safar isma beddesho nagaadina isma beddesho maqrib isma beddelo khawfka ragca ma la socotaa baxdigeeda waan gaari doonnaa insha allah xadana mxamed muana bn bashaar bundar qaal xadana maxamed jacfar gundar xadana shucbatu qaala samictu qataada yuxadiu can muusa bni salamata alhudari qaala sa'altu bna cabaas baan weydiiyey kayfa usallii seen u tukanayaa idaa kuntu bimakkata maka haddaan joogo oo mina iyo xajki la joogo idaa lam usalli maca alimaam imaamka haddaanan la tukanaynin su-aasha qaabkaa u dhacaysa waxay kutusaysaa su-aasha xilliga la weydiinaya sayidina xilligii cumaan uu ku ijtihaaday marba hadduu maka iyo mino yimaado madiine ka soo xajiyo markuu mino joogo salaadaha uu dhammaystiri jiray nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam abubakar khilaafadiisii sayidina cumar asaga cumaana addeoanka sane uu khaliifka ahaa lix sanoo ka mida ah ama sideed iyo sagaal sanoo ka mid ah asna wuu gaabin jiray sidii subanuhu ku socday waagii dambe wuxuu eh, eh, ku ijtihaaday in salaadaha uu ka dhigo afar afar oo nin negi iska soo aado oon musaair ahayn sooma argti marka inuu ku yidhi kayfa usalli idaa kuntu bimakkata idaa lam usalli maca alimaam imaamka xajka hogaaminaya amiirkaa markaa wuxuu bilaabay salaadihi inuu dhammaystiro haddaan keligay munfarid tukanayo oo imaam dhammaystira aanan ku xidhannin maxaan sameeyaa faqaa ibn cabaas wuxuu laba ragcadood baad tukanaysaa sunnata abilqaasim سنة أبي القاسم أيضا أه سنة طريق النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام وحدثنا محمد من ابن منهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع البصري حدثنا سعيد بن أبي عروبة حا وحدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثنا أبي أبي هشام بن عبد الله الدستوائي جميعا رقاصوا وضع السعود عن قتادة وكل ضحي متابعين ايان شعبة راعية بهذا الإسناد سند كان صوم الريب كوري يعني قتادة عن موسى بن سلمة الهذلي سالت بن عباس نحوه نحو حديث السابق حديث كي مركا ابن عمر بهدنا ينوص سعود مركا سيدنا مسلم بن الحجاج أبو الحسين وحور ربا حديث عائشة كب اللابي كي عمر بو كحجيي وحديث علوس أه كدبنا وحو كحجيي كي ابن عباس ابن عمر بهدنا كحجين دونه وحدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي قال حدثنا عيسى بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه وأبي حفص بن qaala wuxuu uhi saxibtu ibnu cumara ibnu cumar baan raacay oon la socday fii ariiqi makkata jidka maka lagu aaday marka madiine laga yimaado ama shaam laga yimaado qaala wuxuu uhi fasalla lana uhra duhurkii buuna tujiyey ibnu cumar ragcatayn ila musaafiriin baa leeyahay laba ragcadood uma aqbala waa soo majiro waa soo noqday waa soo gadoomay wa aqbalnaa macahu annaguna waan soo raacnay meesha salaadda lagu tukaday baa laga soo dareeray wey xataa jaaa raxlahu ilaa saabaankiisii raradu meesha u taallay il ruuxa musaafirka ah, meel buu ku furtaa oo alaabta iyo agabku u yaallaa wa jalasa waana fadhiistay wa jalasnaa maca la fadhiisnatan ahalkiisii iyo xertiba aan nahay faxaanad minhu waxaa dhowaatay daymo ama milicsi uu wax milicsado naxwa salla meeshuu ku tukaday oo ka kacay buu dib u fiiriyey oo u jallacay naxwa xayu salla cafwan fara'aa wuxuu arkay naasan qiyaaman meeshii lagu tukaday laga soo dareeray wuu arkn dadda taaganoo tukanay fa wuxuu uhi maa yasnacu haaulaa qolyahaasi maxay samaynayaan qultu waxaan uhi yusabbixuun way sunnaysanhayaan salaaddiina ogow waa la gaabshay duhurkii ragcatayn baa la tukaday niman baaba sunnaysanaya qaala ibnu cumar wuxuu uhi low kuntu musabbixan haddaan lahay haddaan sunnaysanayo anoo salaad gaabiyey atmamtu salaatii tii aan gaabshay baan dhammaystiri lahaa ti aan gaabiye iiga saxabada u fiirso maqsuudka shaaricay fahamsan yihiin salaadan maxaa loo gaabiyey oo looga beddelay tii nagaashaha markaadaan safar ahayn afar baad tukan jirtay laakiin markaad safartay maxaa laba lagaaga dhigay in lagaa fududeeyo oo ilaahay kuu naxariisto sidii rabbi doonaya haddaad samayn wada wax ku darto waxay ka dhigan tahay ilaahu sadaqadaadii maanan kaa yeelin xoolihii aad siisay ilah uma doonayo adunba waxay u sadaqaysanay anugu waxaan ahay nin shaqaysan karoo xoog badan waa mukhaalafatu qasdi shaarici waa khatar waa khatar saasuu saxaabigu kuu leey saxaabadu cidna kama cibaada jeclee waxay fahansan yihiin nabigu ujeeddadiisa ilaahay subxaanah wa tacala suu addoommaha ka rabo yabna akhii kadib wuxuu rabaa ardada inuu wax fahansan yabna akhii adeer inii saxibtu rasuul lah rasuulka ilaahay baan la safri jiray oon raaci jiray fi safri socdaa falam yazid kama kordhin subanuhu ragcatayni xataa qabadahu allah nebi maxamed baan safarro u raaci jiray weligii hadduu safrana salaadda afarta labolaboun buu ka dhigi jiray duhur labuu ka tukan jiray casar labo cisho labo ilaa uu ilaahay oobsado oo uu xijaabto subanuhu calayh salaat wasalaam wa saxibtu abaabakar abaabakar baan raaci jiray fil asfaar socdaallaha oo khaliifkii nabi maxamed bedelaya falam yazid calaa ragcatayn xataa qabadahu allah weligaasna kama badin laba ragcadood ilaa uu rabbi oofsaday wa saxibtu cumara aabbahay baan alkhaliifat araashid baan raaci jiray falam yazid calaa ragcatayni xataa qabadahu allah oo fiirsa ariiqu saxaabigu hayo wadda cad buu yuu ku socdaa uma saxibtu cumaana baa oon safaraa u raaci jiray falam yazid calaa ragcatayn xataa qabadahu allah asna laba unbuu tukan jiray ilaa uu xijaabtay way iman doontaa marka baabka soo socday ku iman doontaa inuu u jeedo lixdii sane u horraysay khilaafadii sayidina cumaan isbeddelka asagaa keenay ijtihaadan lixdii sane u horraysay ama siddeeddii sane u horraysay khilaafadiisa ayuu sidaa ahaa wqad qaal allahu tacaala ilaahayna wuxuu yidhi u fiirsay isdilaalkiisa laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasanatun liman kana yarju allah walyowm alaakhir laqad kaana lakum fii rasuulila uswatun xasana nabiga ilaahay waxaa idinku jira muslimiinay dayasho wanaagsan yay ugu liman kaana yarju allaha walyowma alaakhira ninka ilaahay ka baqahaya ilaahayna rajaynaya awaabkiisa cadaabka inuu ka baddoonayo doonayo iyo dambe la isxisaabin doono hawl culus nabigu waddaduu maray ninkii ka leexda isagoo garanaya hawshiisu ma asaboono waa hawl khatara ijtihaadku baabkiisu waynu gaari doonnaa وxadثna qتayبة بن سعيid xadثna يزيid yعni بن زurayc عan cmر بn محamد عan xفs بن cاasim qaala maridtu maraضا waan xanuunsaday oo yar bukooday fajaءa ibn cmar yacuudunii ibn cafan yacuudunii ibn cumar oo i booqanhayo isoo salaamay baa ii yimid qaala wuxuu uhi wasa'altu waxaan weydiiyey can الsubxati fi الsafari sunaysiga la sunaysto salaadaha safarka safarka gudihiisaba iyo salaadaha kadibba fa qaala wuxuu uhi saxibtu rasul lah fi safari famaa ra'aytu yusabbix nebi maxamed baan socdaal u raaci jiray weliga asagoo sunnaysanna maanan arag yacni sunna raatibu u jeedaa walow kuntu musabbixan haddaan salaaddii aan gaabshay aan sunna dabadhigahayana la atmamtu salaatii waa inaga soo maray baan dhammaystiri lahaa waqad qaala allahu tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana وxadثna khلف بن هiشhام أبو الربيع cafwan wa أبو الربيع الزهراني وqتayبة بن سعيid qaaluu xadaana xamaad wahb bnu zayd ilan xamaad ibnu usayn aad ku qastuu ka baqahayaa xadanii زهير بن xرب ويعقوب بن إبراهيم الزهري قال xadثna إسماعيل كلاهma إسماعيل بن إبراهيم بن علية كلاهma عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن أنس بن مالك أن رsuل الله صلى اه عليه وسلم صلى الظهر بالمدينة أربعا وصلى الcصر بذi الxulayفة ركعتين أنس isagoo hawsh waa kala gooyeyba xadiidkii caaئiشha kii cumar kii maxaa inoogu xigay ibن cabaas maxaa ku xigay xadiidkii ibn cumar baa inoogu dambeeyey caaئiشha cumar ibnu cabaas cabdullahi ibni cumar wuxuu sheekhu ku daray hadda xadiidkii anas oo aad u qiimo badan nabigu siduu u kala qaadaya salaadda gurigaada iyo salaadda socdaalkaad ku tukanayso rasuulka ilah wuxuu ku tukaday aلظuhra salaaddii duhur buu ku tukaday biاlmadiinati madiina isagoo jooga arbacan afar ragcadood wa salla اlcasra casarkii ka dembeeyena wuxuu ku tukaday bidilxulayfa meesha la yidhaahdo bidilxulayfa oo reer madiina miiqaadkay ka xarmadaan ah waa aragteenoo hadda madiina ku degtaan ood maka soo aadaan wax yar markaad socotaanba dilxulayfa la tego togi weynaa ee waadigii weynaa dilxulayfa masaajid ku dhisnaa baa lagu qabaysan oo lagu weysan casarka lagu tukadaa taqriiban madiine iyo dulxuleyfa waxay isku jiraan waxaan umaa shan kilomitr bisoo toban ma dhanno waa isku dhowaayeen maalinka kolley madiine baa gaadhay idan ruuxa duurka ku tukadaa madiine waagi hore kadibna gaadiidkiisa tartiib soo kaxaysta casarka wuxuu ku tukan jiray dalxulayfa waadigaasuu ku tukan jiray idan nabigu madiino markuu joogayna wuxuu tukaday afar duhura casarkii markuu intuu soo dhaqaqay maka soo aadayna meeshii ugu sokaysay tuuladaad wuxuu ku tukaday casar oo laba ragcadood ah duhurna afar buu soo tukaday ariiq nabiga sidaa wey calayhi salaatu wasalaam xadaثna سacيid بن maنصuur xadaثna سفyaan بن cuyaynةa qال xadaثna mxamed بن mkdir وإbrahim بن maysرةa samicaa أnas بن malik yaquul sallaytu maca rasuuli الlah rasuulka ilahi baan la tukaday الظuhra salaadii duhur biاlmadiinati arbacan afar kula tukaday وsallaytu macahu اlcasra bidilxulayfati rakcatayn وxadaثnaahu waxaa kaloo xadidka noo tabiyey abu bakr bn abi shaybata ومxamed bn bashaar kilaahuma can gundar qaala abu bakr wuxuu yidhi asagu abu bakr bn abi shayba xadaثna mxamed bn jacfar gundar wadaadka horena dacan buu yidhi wey oo maxamed bashaar ah can shucbata ibn xajaaj can yaxya ibn yaziid alhunaa'i albasri abu yaziidna waa la abu nasrna waa la yidhaahdaa qaala wuxuu uhi wadaadkaasi sa'altu anas bn maalik baan weydiiyey can qasri الsalaa salaada gaabinteedaan weydiiyey riwaayo cinda axmed baa faahfaahisay wa cinda albahaqi aydan wadaadkan yaxya bnu yaziid alhunaa'i albasri ah ayaa wuxuu ka shaqaysan jiray kuufe iyo basro dhexdooda kuufe iyo basru ka shaqaysan jiray kuntu ahruju ila alkuufati yacni min albasra fausallii rakcatayni rakcata xata arjica fasa'altu anas bn maalik buuli waa nin u dhaxayn jiray basru ka tagaa kuufu tagaa ka soo danaystaa wuu soo laabtaa wuu sii laabtaa salaadii afartaydna labalabo buu tukadaa waagi dambe wuxuu yidhi culmada saxaabada iska weydiisa alaabta oon labada kadha ku hayso ama wax ka jirin ama dhib ka soo baxaa saxaabigu marka weydiiyey saxaabigu u fiirsaso ugu jawaabay fa wuxuu yidhi anas kaana rasul lah sal lay slam rasuulka wuxuu ahaa idaa kharaja masiir aa amyaal idaa kharaja hadduu baxo uu socdaalo masiirata alaaa amyaal saddex mayl in loo socdo in loo socdo aw alaaa faraasikha ama saddex farsak loo socdo shucbatu shaaku ninka shikiye ee alaaa faraasikh iyo alaaa amyaal ku shikiye waa shucbe ee ma aha saxaabiga mana aha sheekha shucbehe yaxya bnu ziid alhunaayi midna ma aha sallaa ragcatayni muxuu sidaa u leeyay basra way isku dhow aad uma kala fog kufad waa baabaa basra nool magaalooyin badan baa iska indiraasayo dabayshu baabayso wax joogaba uusan jirin wuxuu nabi maxamed hadduu socdaalo saddex farsa wax dhan ama saddex mayl salaadda uu gaabin jiray aduguna hadda basri iyo kuufo in nabara isku jir ah maalin socod ama ka badan mararka qaarkood ayaad ka shakisan tahay saasuu ugu dhammeeyey xadiidkaani wuxuu hi xaafid bn xajar waa asaxu xadiiin fii masaafat alqasri xadiidka ugu saxiixsan weeye ee ku soo aroora masaafada iyo baaxadda socdaale ee lagu gaabin kara salaadda saa darteed qolihii madaahibta ah ee fuqahada ahaa xadiidkan waa weeraraan maxaa yeele madaahibta afarta waa taqaanaan madhab walba xad buu iska asagoo meel iska dhigta uu ku ijtihaaday innaga waa taqaanaan marka waxa ugu yaraysaa lagu gaabin karo haddaan shaaficiyo nahay waa siddeean iyo o kilomitr wey siddeean iyo iyo xanaabilada qaybo ka ah iyo maalikiyadu waxay dhahen arbacata burad waa siddeean iyo wax yar dhiman siddeean iyo siddeed idan halka mayl halka mayl waa hal kilomitr iyo saad u fahantaan alaa amyaal baa la yidhi miilku hadda marka la soo celceliyo waa hal kilomitrya badh wey saddexda mayl maxay isu beddelayaan afar kilomitrya badh shan kilomitr baa hadday dhan tahay meeshaad u safrayso magac ahaan iyo curfi iyo cadana safar la odhan karo saad waad gaabin kartaa farsakh baa kuu yimid haddii shakiga la isticmaalo alaa faraasikh farsakhii waa saddex mayl kullu farsakhin waa alaa amyaal saddex farsa ku dhufa saddex imisay noqotay sagaal mayl sagaal mayl waxaad ku dhufataa hal iyo badh ile maylkii waxaan isku ogay inuu yahay hal kilomitir iyo badh wadaadda allow meeqa kilomitir wey saddex iyo toban kilomitir iyo badh sagaal meeloodoo min badh ah waa afar iyo badh sagaal meeloodoo min badh ah ile maxaa tihi maylkii waa hal kilomitir iyo badh horta bal sagaal kilomitir xagga dhigo barbarka isku ururi sagaal bar hadii laisku geeyo siddeed baraad waa afar hal baa dheer saddex-iyo afar toban baa iska dheer afar toban kiilo kilomitir waa lagu gaabin karaa baa ka soo baxay waa tirada ugu dheer wax xadiisa oo ku asaxay baaxadda iyo fogaanshaha salaad lagu gaabin karo oon xadiidkan ka ayn ma jiro hadduu safar waa gaabin jiray baan haynaa saxaabadu waa gaabinta hadday safraan xadiidkaana taxdiid kuma jire muddadii meeshai ugu yarada anugu aan arkay buu saxaabigu sheegay meelo ka yar inay jiraan baa laga yaaba idan hawshaa inaad si fiican u fahantaan baa la rabaa markaan dib u noqdo marka axaadiidta baxda dheer baa ku jira habeen dambaan israacin doonaa insha allahu tacaala dhowr masalaan tilmaamaya culimmada badankeed oo saxaabo iyo taabiciin iyo fuqahada muslimiintaba leh waxay u badan yihiin wujubu اlqasri fi اsalaa haddaad socdaashood musaafirto ood safarto salaadihii inaad gaabisaa waajib ah waa culammada muslimiintu siday u badan yihiin saxaabo iyo taabiciin iyo fuqahadaba xagga saxaabada waa qowl cumar wa caliy wabni cumar wabni cabbaas wa jaabir wabni mascuud khaliifat araashid ee cumar abdulaisna waa ku raacay jamaca min ataabiciin xasan qataade xamad bnu sulaymaan jamaca halkaa ku tagay waa masale muhim jidda shaaficiyada wadaaddaha taageersanba waxay qabaan qasrigu in salaadda la gaabsha waajib maahee waadna gaabin kartaa haddaad musaafir tahay waadna dheeraysan kartaa waalqasru afdalu in la gaabiyana fadli badan cala almashhuuri min madhabina salaadda waad gaabin kartaa waadna dheerayn kartaa laakiin waxaa fadli badan in la gaabiya yidhaahdeen maxaa yeele waa is bannaankay taalla shayga nebi maxamed uu ummadda amray ilaahayna nagu sadaqaysi subxaanahu wa tacaala nabiguna weligu uusan ka tegin abubakar weligu uusan ka tegin cumar uusan ka tegin cumaan intuu khaliifka kala badhna uu ku dhaqmahayey saxaabaduna ay u badnaayeen maxaa ka fadli badnaan kara aabada waxaan qasri ka ahayn hadduu bannaan yahay la bayanahu rasul lah sal lay slam waa masle khatara masle khatara wey sadaqatun tasaddaqa allahu biha calaykum faqbaluu sadaqata alamru maxaa ay tidhaahdeen amarku muxuu keenaa amarka aan lahayn ee wax leexiye jirin yaqtadi alwujuuba ficilkii nabi ee joogteeyey kii abubakare joogteeyey kii cumare joogteeyey kii saxaabada joogteeyey baa yaa xoojiyey nabigu shaygu marna in laga taga bannaan tahay marna in la samey bannaan tahay wuu samayn jiray walow kaana makruuhan shay aan xaaraan ahayn laakiin karaaha ayuu namada mararka qaarkood subanuhu samayn jiray si ummaddu u tuso annahu hayru muxaramin marka uu samaynayo nabigu karaaha kuma aha leannu tashriic buu u samaynayaa shayga makruuha in loo sameeye inaad dadka tusto inuusan xaaraan ahayn way bannaan tahay idan marka shay in la sameeya ay bannaan tahay bilaa karaahatin in laga tagana ay bannaan tahay bilaa karaahatin see nabigu weligii asagoo marna ummadda tustay inay sunno tahay ama uu mubaax yahay muxuu saa ugu dhintay marka waa ragga shaaficiyada aad baa looga xoog badan yahay waxaaba ka sii daran wej cinda shaaficiya jiro odhanaya ruuxa musaafirka salaadda inuu gaabshana way u bannaantahay inuu dheereen way u bannaan tahay walitmaamu afdalu min alqasri waa qowl lmusani wa jamaaca wa adcafu lmadaahibi cindana saa darteed buu i nawowi warkaasagu aan lagu leexina walmuctamadu maa qadamtuhu yani wax la dhegaysan kara maa qolkaas salaadda in la dhammaystiro adoo inaad gaabiso waxaa fadli badan inaad dhammaystirtaa fadli badan war la dhegaysan kara maa laakiin wadaad baa ijtihaad la marhaya masalada marka waxay ku saabsan tahay salaadda gaabinteedu iyo dheeraynteedu waxaa weeye waxaa waajiba in haddaad musaafir tahay la gaabiyo calaa ra'yi jumhuuri culamaa'i almuslimiina min alsaxaabati wاtaabiciina waman bacdahu ra'yay ka soo horjeedaan waynu tilmaanay masale daqiiqoo kalaa jirta adoo musaafira salaadda haddaad gaabiso in salaadda ay kaa asaxday waa ijmaacu lmuslimiin u fiirsada musaafir baad tahay duhurkii laba ragcood baad ka dhigtay casarkii labaad ka dhigtay cishihii labaad ka dhigtay inta kale haddii waxba iskama bedelin waad ogtihiin salaaddu inay kaa asaxday oon waxba lagaa rabin waa ijmaacu culamaai اlmuslimiin ijmaacan aciyan laakiin adoo musaafir ah haddaad salaada dhammaystirto laguma ijmaacin salaaddaoda inay asaxday khilaaf baa ka taagan maxaa la dabiin far waaweyn baa wax loogu qoraa dabiinnaatiin macnaheedu ma ah wadaadkii hadhow xertiisii dhan wuxuu ku xukumay dabiinna baad dhihi doontaan ila qolyaha laygu sallidaa ma aqaan waxay iga jirin haddaad adoo musaafira salaaddii dhammaystirto waxaa laysku hayaa salaadadi ma asaxday mise ma asixin ibnu cabbaas wuxuu odhan jiray ninkii asagoo musaafira salaad dhammaystira wuxuu la mid yahay asagoo gurigiisi jooga nin salaad subax afar ka tukaday meeshuu saxaabigu gey u salaad subax haddaan berri aroortii imaamku cabdinubiya istaw afar uu ku dhufto maxaad imaamuma kas baad u samaysa mise waad sahwaday kas baan u sameeyey gaal baatayna tayna dhahaan baa laga yaabaa soo lagama yaabo ilaa war khatar weeye sayidina ibnu cabbaas wuxuu gaadhsiiyey ninkii asagoo musaafira salaad dhammaystira wuxuu la mid yahay nin salaaddii subax ka dhigay afar ragcadood ibnu cumar wuxuu odhan jiray salaadda safarku waa ragcataan ragcataan waman khaalafa sunnata kafar man khaalafa sunnata kafar kufriga makii abarkaaba makii aarkaaba hadda u bixi maayo ila maqaamu zajri wاtakhliid baan joogaa maqaamoodkuna inay isgalaan ma aha inaad fahanteen baan filaya xamaad ibnu abi sulaymaan oo faqiihi taabica wuxuu odhan jiray ninkii salaad safar dheereeya kamaysan asixin soddon sano allah salaad duhre afar tukata waa inaad soo qallayso oo laba tukato salaad kaa tagtay ka dhiganta maalik buxuuhi dhulkaadiioo maalik bnu anas hadduu wakhtigii joogana waa inuu soo celiyo hadduu wakhtiga baxayna sahal iskaga daaya ka daba tegi mayne idan waa salaad halkaa maraysa wey yacnii salaad safar haddaad dheerayso ma asaxday mise ma asixin waa daxfun xoog badan baa ku jira iska ilaaliya laakiin haddaad gaabsato falamru waadixun falaa nuqnuqa fiihim labadaa masale inaan tilmaamo waan rabay taawiilka hooyadan caaisha radi allahu tacaala iyo sayidinaa eh, cumaan ibni cafaan haddaan caawa ka gaadhana waan tilmaami doonaa haddii kale habeen dambay noqon doonta insha allah labadaa masalaan raba inaan baraajo aanan ka tagin insha allah xadiidkan u dambeeya ee caaisha cafan xadiidka u dambeeya anas yacnii difaacigii muslim baa soo galay meeshaan iyada wadaadkan yaxya bnu zayd alhunaa'i ayaa xadiidka kala gooni noqday anas ibnu maalik anas markuu la gooni noqday xadiidkan wuxuu dhuun u galay marka daahiriyaa daliishaday oo masalada saddexaad ee raacda muhimka weeyo safarka salaadda lagu gaabin karo intee la egyahay waa keen laisku khilaafay afar maalin socod maya habeen iyo maalin maya afar maalmood laba maalmood afartan iyo sideed marxalo ama maylo haashimi ah siddeean iyo sideed kilomitr sagaaشhan meel ku dhuftay saxaabadu waa isku khilaafeen taabiciin waa isku khilaafeen madaagta waa isku khilaafeen waa xadiidka ugu fiican ee lahaye xaafidkood waa asaxu xadiiثin warada fii masaafati اlqasr maalikiyu dhunta u galay oo tiro intaa ka badan sheeganaya shaaficiyu dhuntu u galay xanaabilu dhuntu u galay xanafiyu dhuntuafarti madhab xadiku xuju ku yahay masaafada ay baaxadday xadideen ay u xadideen masaafatu اlqasri buu xadiidku baabi'inaya weerar ba'an baa kaga yimid marka xadiidka qolihii ahlulmadaahib ahaa ninka hadalqallafsanaa ibn cabdilbar ibn cabdilbar kitaabkiisa markaad akhrinaysa istikaarka iyo tamiidka weligaa iska ilaali qowl jumhuur buu ijmaac ka dhigaa kabni jariir abari jumhuurta warkooda ninkii wixii khilaafsanna shuduud iyo wuxuu yaqaanaa mararka qaarkood bidcu gaadhsiinaya marka hawshaa wuu ku aafaysan yahay waa ijtihaad imaam laakiin waa aafo dhan ka yahay iska ilaali weligaa axaadiid cadcad oo saxiixa laga u tuuro waxay khilaafsan tahay qowl jumhuur waxaa ka sii daran xadiidkaas cad hadduu ay daahiriye ku dhagaanoo daliil u noqdana wuuba oga sii darhayaa ila isaga daahiriye waxaa ka dhexeeyey dagaal ba'an baa ka dhexeeya ardaygiisa ibni xasam intuu noolaa weligii muusan naqdinin markuu dhintay kadib buu yuu radiyey toddoba sane kaada sheekhiii ardayga ardaygii baa hor dhintay ibni xasam madaahibtu nimanka ugu daran yahay waa maalikiya xanafiya marka meel yar hadduu ka helo jaanis waxaa weeye xag iskaga joogsi baa ka dhexeeya wadaadaha daahiriya xadiidkan ku dhegan waxay yidhaahdeen waxaad sheegteen jumhur o dhan waa baatil afar bariid iyo intaasoo marxalo iyo intaasoo mayl waxaasoo bannaanka geeyay dheh hee shay walboo caadada iyo curfiga dhaqanka muslimiinta safar loo yaqaano salaada waa loo gaabin karaa bay dheh mas'alada iyagaa ku gar leh maxaa yeele alqaacida fi lusuul maxaa ku marteen walfiqiyaat shayga xugum sharciga ah lagu xidho ilaahay rasuulkiisana aysan xadidin oysan qadarin oo aysan qorshaynin luqana aan lagu qoondaynin lagu caddayn karin waxaa loo laabtaa curfiga iyo dhaqanka maanta islaan lagugu meerinaya waxaa lagu leeyahay sheekhow xil qaaday allah kuu sahalo islaantaas hee maxaa lagu odhanayaa si fiican u dhaqo hadday ku anfici weydo soo celin suuban ha lagaa helo si fiican u dhaqo biilkeeda marashadeeda masruufkeeda wax biiloo lagu qoondayn ma jiro ogow adiga raganimadaada iyo tabartaada lagaaga tagahaya ilaahina wacaashiruhunna bilmacruufi buu yidhi tabartaada iyo adigoo qorshahaadaad reerka ku dhaqanaysa laguu jaangoyn mahayo maalin kiilo bariisa iyo nusitar caanaah iyo he rubuc mise tumin baan dhahaa hilib ah haddii kale wadaadka yunis allah u naxariista warkiisa buu noqonaya sheekh yunis baan nidhi gabar somaaliyan baa guursate wadaadka sigiska joogi jira yohandhiiska suma garanaysaa markaasuu yidhi ma raba gabar soomaaliyeed waa maxaa jiraan ku wuxuu yidhi aroor walba kawaankaasay taagan yihiin buur sidii yaanyuurtii islaam waagi baryaba kawaan u kallahaysa aniga ma hayn karuu yidhi hawsha maxaad ka leedihi <laughs> almuhimcintaa waa kaftana dib soo noqdee waxay dhaheen daahiriyo mar haddaan ilaahay iyo rasuulkiisi iyo luqadii aan lagu jaangoynin baaxadda iyo masaafada salaad lagu gaabinayo waxaan u noqonaynaa curfu lmuslimiin curfulmuslimiin baa u laabanaynaa bidaliil maa ra'aahu lmuslimuuna xasanan fahuwa cind allahi xasan wamaa ra'aahu lmuslimuuna qabiixan fahuwa cind allahi qabiix muslimiintu waxay safar u yaqaanaan meeshay joogaan ayaa u safar ah reer muqdisho iyo reer nairobi haddii dhaqankooda uu kala duwan yahay oo tobanka kilomitr reer muqdisho ay safar u yaqaanaan waa safar wey saadda way gaabin karaan reer nairobi siddeetan kilomitr hadday u tahay maxay u tahay vacation iyo outin bay u tahay iyo inay soo yar hawa qaataan saf walba ma yaqaanaan salaadda ma gaabin karaan an boqoloo kilomitr ilaa aad gaadhay kudhe reer nairobi safar maaha curfan maxaad leedahay salaadda lama gaabin karo reer gaaris oy qorax ibir ka dhigtay ya waxay dhaheen birta dheer haddaad tagto ee waa safar maxay samaynayaan salaadda way gaabinayaan may fahanteen macnahaan ujeedo ree gaar iskuma kacsanayn dadka ayaan ugu jeclaa inaan wax infaansiiyeen baan rabaa yacnii waxaa safar la yidhahda waxaa loo daynayaa bay dhaheen xadididda safar waxaa loo daynayaa curfiga muslimiinta meesha ku nool waalcurfu qad yataridu waqad yakhtalif curfiga dhaqankuna marna wuu isku hagaaga oo dadkao dhan baa iswaafaqa reer nairobi ilaa raas casayr ilaa maxaanku dhahday gardafuul ilaa khaliijka takura kulle inay isku curfi noqdaan baa laga yaabaa marna way kala tegayaanoo xaafadaaba kala tegi kara marka beled walba curfiisaa loo daynaya iyo dhaqankiisa war maxaad safar u taqaanaan labaatan iyo kilomitr saad waad gaabin kartaa safar maxaad u taqaanaan lixdan iyo siddeed tusaale gaabaad kijaabi iyo kijaadho ka warrama ninkii nairobi ka baxa ee saaka tagsi ku dhaca ama mooto qaata bigibigi baad dhihi jirteen ma safaray mise ma safrin bal qolyaha gawaadhidan u dayn war abwan hay kijaabi safar maaha may waad ijtihaadeen kijaabi safar reer nairobi uma yaqaanaan kijaabi reer nairobi safar oo ma ah waxa miingi ka sokeeya ya fiika safar ma ah waxaad la socotaa tii kan ka soo laabanaya tii ka waxaafad nairobi ka tirsan ardaaba ka dhigata qur ka dhigata iyo iyo maadigay ka barta waxaan u malaynayaa curfiga reer nairobi meel ka sokaysaa miingi inaysan safar u aqoonin baan malay maqaaxi intuu ku fadhiisay gule sii soc waa kijaab baan ka soo kula ballamaya ballam casarkii baan xaggaan gaadhi ruux baan soo tuuro waa imanaya marka idinku inaad iskaga dhegteen xadiidka anas mooye in hadda hayna m abwaan waxaan u malayn salaadii nafar baa ku goda curfiga reer neeribu waa culus yahay laannu laamiya baa iska furan diyaarada la raaci baabuur orur badan baa la haystaa safarba la odhan maayo nifaasha hadda waa intee ya nifaashan anugu waa aan tagna annagoo fara badan waxba safaroo maana arkayn mahrib baa weliba noogu galay saan u joogno marka waxaa weye curfiga ha la ictibaariyo war saxa warka ugu fiican baa kaas ah. wixii kaloo dhan madaahibta kaloo dhan xoogo waxaa ku imanaya masale khatar ah oo alla yidhaahdo waxay culammadu isku waafaqeen ana ataqdiiraat laa tu'khadu ila can اtawqiif taqdiirka shayga in la jaangooyo oo muddo loo qabto ama maalmo loo qabto ama baaxad masaafo loo qabto waxaa laga helaa oo laga sugayaa haaica altaqdiiraat laa tuhadu ila min atawqiif atawqiif aharci mar haddaan tawqiif lahaynin harci aan lahaynin waxaa laga qadanaya min alcurfi wاlcaada marka daahiriyadu waa gar leeyihin xadiidka marka maadaama masalada uu tilmaamayo ibnu cabdilbarax weerar buu ku qaaday muxuu yidhi ninkan buui yaxya ibnu ziid alhunaa'i la yidhaha albasri waa shaykhun min mashaayikh اlbasra masaladu ka hadlan wuuu waa xugum sharci oo fiqih oo adag weeye alxalaal waalxaraam weeye wadaadkan oo kalena alxalaal walxaraam lagama qaadan karo waa nin iska sheekha iska yar allowsahala jibaalulxifd waalidqaan ma aha waxaase laga yaabaa macnihii xadiidka laga wado xataa inuu khalad u qaatayo waxaa kale jira ibtidaa'u masaafati alqasri iyo ghaayat almasaafa xadiidku in laga wada laga yaaba buu uhi nabigu sal ly slam isagoo meel fog u socdaba oo boqol kilomitir u socda ayaa markuu gurigiisa ka baxo oo uu saddex mayl socduu salaadda gaabin jiray ma aha safarka dhanba wuxuu ahaa saddex mayl ee waa maxay bixidda gurigiisa ilaa saddex mayl markuu gaadho ayuu gaabin jiray laakiin wuxuu nabigu u socdaa meel fogoo gaarisoo kalea ama xamaroo kalea ibtidaau masaafat alqasri xadiiku ka hadlaayay wadaadka allowsahalkaa wuxuu ka dhigay buu hi haayat safar safarku meeshuu ku dhammaanayayba <coughs> maad kale fahanteen macnahan ujeeda ayib macnahaasuu ku xambaaray xaafidku wuxuu idhi xamliga asaga waa xamlun baciidun jiddan waxbaana kama jiraan maxay leeyiin taabicigu waa nin eh, luqawiya carbeed midda kale waa saaxibu اlqisa wararkaasuu asagu xaafidku maray yani xamligu diiday in lagu ambaaro macnaha saga ibtidaau masaafat alqasri ma ahee waa haayat lmasaafa xadiidku tilmaamaya buu lehay warka ibn cabdul waxaan kaga jawaabana saddex jawaaboodoo ka kooban jawaabta koobaad ninkan yaxya bnu ziid alhunaa'i albasri waxa jarxiyey culama almuslimiin ma jiraan lam yuطcan fiihi bishay lam yuطcan fiihi bishay lam yujarrax lam yutakalam fiih taasi waa qodob wax tacdiiliya ma jira abu xaatim araazi oo rijaalu shakhaynay ka baadbaad waayeen oo rag waaweyn oo iqaado kibaara yidhi waa majhuul iyo waa shaykh iyo wuxuu yidhi waa shaykhun min mashaayikh اlbasra midka la weydiiyey inta hadduu abu xaatim araazi aad kaga badbaado nin waxaa tahay aad iyo aad u qiimo badan yaxnu maciin baa la weydiiyey wuxuu waa suwayl yarwi can anas bin maalik ydan ka warinaya xadidka anas waa nin subaylix ah waa nin iska roon yarwi can anas ibni maalik waxtaja bihi muslimun wawahaqo ibni xibbaan xadiidkaanna wax ileeye ma jiro qabla ibni cabdilbar oo qarnigii shanaad ah laba boqoloo sano ayay ummaddu xadiidkan talaqawhu bilqabuul taasi waa xagga xadiidka ninka ku jira difaaciisa masalada ah waxaa lagu xambaaraya ibdaa masaafat alqasri daahiru nas baa khilaafsan wmaa khaalafahu ظaahiru laa cumdata fiih wman khaalafa lam yusadaq tawiilka maxaa nagu abaya ii sheeg waa abaya xadiika daahirkiisa maxaa nooga baxayna maalig baa sida qaba miya maanan kaa ya maxaad waxaad u awishay ii sheeg xadiidka daahirkiisa maxaad u awishay ma ayad buu khilaafsan yahay maya ma xadiid kalu khilaafsan yahay maya ma ijmaac ulmuslimiin maya ma luqada may maxaa keenaya in loo qaylbixiyo maalan wadaad baa hadal khaldan ka soo baxay markaas waxaad leedahay wadaadku saa jeeda saasuu u jeedaa maxaa kugu kallifaya wadaadka waxaa taqaanaa wanaaggiisa caqiidadiisa hadalka hadal uu qastay inuusan ahayn dhaqan horood ku taqaanay baad xoogow ku mara saaraysaa bal xadiidkan wuxuu khilaafay eed u awishay karta ma karo ilaa annahu khaalafa madhab aljumhuur madahab alarbaca taasna daliil ma aha ibnuqayim wuxuu soo guriyey ana almuslimiina ajmacuu ana alxadiia laa yutraku biاlcamali bihi licadami اlcilmi biman camila bihi xadiidka loogama tago ijmaacan inaadan ogayn ama heli weyday caalim ku dhaqmay dartii caalim xadiidka waa saxiix sanadkiisu waa fiican yahay waa dhag wey muslim buu dhex yaallaa laakiin wax ku dhaqmay ma garanaya dad tidhahdo xalwila iska fadhiiso waa xujo madax bannaan nabi maxamed ay ka sugnaata maca salaam aduu iska fadhiiso dad waaddadan ku dambaabayni kaaga tegi mayna xadiidka waxaa kaloo tusaya xadiidku inuu wadaadku xifdiyey qiso asaga qabsatay buu ka hadlay matnigu waa hal sadar ragga ducafada ah hadday xadiid wata wariyaan matnigu yar yahay waa laga dhagaystaa ml hadda nin beenaala aya wuxuu ku yidhi nig hoyada baa dhibata kaaliya saxabaan aa beenaalaha dago ma rumaysan mise waad beeni markaa iyada maxaad rumaysan hawshan hawl culus lagama been warduqdu baa mayd bari ehe kaale ila soo xabaal wax shey kumuu dhihin kaale ila soo xabaal baa ku yidhi xaaladdaa keenaysa musaafir ahaa basri kuufu ka shaqaysanayay saxaabigii su'aal weydiiyey su-aal koobanoo hasar aan ka badnayn dadka ninka ugu dabiinsan warka yarkaa wuu qabtaa warka yarkaa dhab buu siiyaa haddii laakiin lagjar socda saacad layidhahda ka qabo ragga culus baa qabta xataa ducafadaa laga yeelaa qisada yarta ay qabteen matni uu yaryahay in la xujaysta xataa waa madhab ay culammadu qabaan wey kow matnigoo yar xadiidkoo qiso wata wadaadkoo wax jarxiya uusan jirin ixtijaaju muslimin bihi fi اlusuul lannu xadidka waa ka duwan ya xadid kale waa asal madax bannaan watalaqat اlummatu biاlqabuul warka ibn abdil marka waa iska bilaash weeye lagu mashquulayo taa inaad fahanteen bay ila tahay faafaahin kale markay ugu dhiman axaadiian in sha allahu tacaala habeen dambaan gebagabayn doona haddi alla yidhahdo wallahu subxana wa tacala aclam